رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله وارفع بواو واصبا بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصيف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حمون كذاك وهن والنقص في هذا الأخير يحسن بالآلف ارفعي المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد أليف waxaanu kusoo guda jirnay kitaabkii alfiyat bnu malik waxaynu soo qaadanay ismigii in laba loo qaybiyo mucrab iyo mebni waxaa kalan soo qaadanay ficilka laftiisa in loo qaybiyo mucrab iyo mebni xuruuftuna dhammaanteed ay wada mebni tahay wuxuu soo bilaabay sheekhu baabka loo yaqaano baabulicraab wuxuu inoo soo tilmaamay baabkaasi inuu ka kooban yahay wax loo yaqaano anwaac licraab iyo usuul licraab iyo nawaab licraab marka anwaac licraab waa afar waa rafcun wa nasbun wa jarrun wa jasmun usuul craabna waa afar addamatu lilrafci walfatxatu lilnasbi walkasratu liljari wasukuunu liljasmi waxaa kaloo inoo tilmaamay usuushaasi inay leedahay nuwaab naaib ka noqonaysa nuwaabtaasina waa toban tobankaasi saddex waxay naaib ka noqdaan damo alwaabu waalalifu wanuunu afarna waxay naaib ka noqdaan fatxo alalifu walkasratu walyaau waxadfu nuun labana waxay wakiil ka noqdaan kasrada alfatxatu walyaa halna waxay wakiil ka noqotaa xadafka kaasna muxuu ah ya midna wuxuu ka noqdaa man ujeedaa sukuunku ka naaib noqdaayo waa xadafka wey intaasay ahayd marka abwaabtaasi nuwaabtaasi tobanka ihi waxay ku kala tegsan yihiin toddoba baab toddobadaa baab labaynuu qaybinay asmaao iyo afcaal asmaadu shan bay ahayn alasmaa sita almuhana jamculmudakari saalimi iyo jamculmu'anathi saalimi iyo maalaa yansarif labana afcaal bay ahaayeenoo alafcaal lkhamsatu iyo alficlu almuctal alaakhir labadaasna afcaal bay ahaayeen shanta kalena asmaay ahaayeen haddaba toddobadaa haddana laba qaybood baa loo qaybinaya wax mar walba baabniyaabo ku jira iyo wax aan ku jirin ee mararka qaarkood usuul lagu icraabayo wax mar walba abwaabu niyaabo ku jiraay waa afar waa almuhana iyo alasmaa sita iyo jamculmudakari saalimi iyo alafcaal lhamsatu idinkiiba dib eego ajriman kusoo barane inta goorbaab waa niyaab ku jiri inta goorba waxay ku jiraan abwaab niyaaba ayay ku jiraan saddex ka waxay ku jiraaneen mar abwaab niyaabo ma aha mararka qaarkood ayay abwaab niyaabo galaan inta kalena usuul baa lagu eraaba intaasna waa saddex waa jamca loo yaqaano jamcu muanas asaalim xaaladu soo gala abwaab niyaaba ya abwaab niyaaba xilmu soo gala xaalatu nasba ayuu soo galaa ismu ladii laa yansarif abwaab niyaaba marbuu soo galaa xilmuu soo galaa xaalada jirka ficlu mudaaric almuctal aakhir marbuu soo galaa isna abwaab niyaaba waa xilima waa xaalada jismada sooma inta kale lakin usuul baa lagu eraabaya inta kale usuul ayaa lagu icraabaya markaa sheekhu raximah ullahu waxa uu ku bilaabay ma naaba fiihi xarfun can xaraka buu ku bilaabay ila haddana labay u qaybsan yihiin oo waa naaba fiihi xarfun can xaraka iyo maa naaba fiihi xarakatun can xaraka sooma labadaasumay noqonaya maa naaba fiihi xarfun can xaraka muxuu ugu bilaabay haddee su caynka ah la weydiiyo jawaabteedu way fududahay waxay u fududahay liana alasla fi niyaaba alxuruufte asal waxa ku a niyaabada maxay xuruufta ayaa asal ah wa niyaabat lxarakaati khilaaflasli yadu xaraka inay xaraka ka noqotaa asalkiibay khilaafsan tahay waayo liannaha asliyatun fii daatiha xarakadani daatahaanteeda asal u tahay bada sooma marka abwaab niyaaba ya asal ku ah in wax naayib noqdo xaraf ba naayib ah, ayaa asal ku a ah. lidaalika ayuu qadamaha u soo horumariye haddana sheekhu ismigii mufradkii ayuu soo hormariyey ilaa asmaalkhamsu waa ism mufrade alasmaa sita waa ism mufrad mane ism mufradu soo hormariyey oo muxuu soo hormariyey waa lisabqi mufradi calaa hayrihi musane iyo jamciyo yaa ka horeeya horta iyay ka yimaadaan dee mufrad bay ka yimaadaan sooma maadaama oo mufradku uu horeeyo oo uu ka horeeyo ismigii mufradkiibuu ku bilaabay oo haddee su-aal lagweydiyo lahaa ka waran waayo maalayansarifka ooma ku bilaabay la waa ismigii mufrade dee maalayansarifku sheekh abwaabniyaabo mar kasta kuma jiro laakiin ismigan asmaalkhamsuhu mar kasta abwaabuniyaabu ku jiraa waayahay waa suaal iska fudfud kuwaas wuxuu yidhi sheekhu warfac biwaawin wansibana bilif wajrud biyaain ma min alasmaa asif warfac rafci biwaawin wawku rafci wansibanna nasbi oo nasbi bilalifi alifku nasbi wajrur jar biyaain ya ku jar maa ay alladii ka ya ku jar asifu aan tilmaami doono buu yidhi sheekhu hu maaga aan tilmaami doono laka adigana aan kuu tilmaami doono min alasmaaiy xaalata kwnihi kaainan min alasma xaalada uu ka mid yahay magaas maxay asmaada sida aynu tilmaamnay abwaabniyaabihii ayaa u gudagalay wuxuuna usoo horreysiyey asmaada loo yaqaano alasmaa sit asmaa sita waa abun akhun xamun hanun iyo fuuhu iyo dumaalin lefamun maayad fuuhu iyo dumaalin lixdaa wey tacriif may leedahay mise male tacriif may leedahay mise male man yucarif hadihi alasmaa yaa inoo tacriifinaya e eh? tirun bay leedahay carabtu waxay dhahdaan idaa kaana shayu maxsuura bilcaddi istagnaw can xaddihi shayga haddee tiro lagu koobi karo waxba tacriifkiisa ka maarmeen ee lixdan ere iska xifti adba sheekh idaa kaana shay maxsuura bilcaddi istagnaw can xaddihi markaa lixdaa unbaad xifdiyaysaa maba adkaa marka tacriif badan oo de aad maba jiraba marka wuxuu ku yidhi rafca waxaad ku rafcisaa waaw niyaabatan can idamma xaalatu nasbina waxaad ku nasbisaa buu ku alif niyaabatan can ilfatxa xaalatu jarna waxaad ku jirtaa buu ku yidhi maxay iya niyaabatan can ilkasra mana intaaba waa basiid marka sidaasi waa sida mashhuurkaa ah wey sidaasi waa sida mashhuurkaa ah inaynu nidhaahno mucrabatun bilxuruuf xuruuf inaynu ku icraabno oo wowdu naaibatun can idama aynu nidhahno aliftuna naaibatun can ilfatxa aynu nidhahno yaduna naaibatun can ilkasra aynu nidhahnaa haadaa huwa almashhuuru qowlka mashhuurkaa ah wey sidaasi ayaa mashhuura ah madhab saxiixa jira madhab kale oo saxiix ah ayaa jira madhabkaa saxiixii waxa uu odhanayaa annaha mucrabatun bixarakaatin muqadara asmaaulkhamsaan sheekh waxaa la icraabaya xarako muqadar abaa la icraabaya buu odhanaya oo maxaa lagu qadaraya cala alwaawi damadii cala alalifi fatxadii cala alyaai kasradii halkaasa lagu qadaraya waana madhab saxiixa wa haadaa huwa madhabu sibawayhi wa jumhuur albasriyiin haddaas malkhamse u taqaanuun in xuruuf lagu icraabo xarakaa lagu qadaray waana madhabu sibaweyhi iyo madhabu jumhuur albasriyiin weliba wasaxaxahu fi tasiili kitaabkiisa tasiilka ibnu maalik sidaasi ayaa ku saxiix yeelay sidaasi ayaa ku saxiix yeelay waayahay waxa kale oo jira labadan madhabaynu madhab waa mashhuur xuruuf aynu ku iraabnay madhabna waa saxiix aynu nidha xaraka lagu qadaraya waxa uu ka mid yahay laba iyo toban madhab oo asmaal khamsaha ku jira icraabtooda asmaal khamsaha icraabtooda fiihi ithna cashara madhaban laba iyo toban madhab baa ku jira laba iyo tobanka madhabba waxaad ugu noqotaa hamaculhawaamica imaamu suyuuti halkaa ka taalacda halkaasi ka taalacda insha allah labadan qowl baa laakiin he ugu xoog badan inaynu nidhaahno waa mucrabatun bilxuruuf iyo inaynu nidhahno waa mucrabatun bilxarakaat warfac biwaawin waynu ku tacalujinay wansibana bilif waan ku tacalujinay wajruur biyain waan ku tacalujinay maadanay ku tanaazucayaan saddexda ficilba laakiin yaa lagu camal siiyey alxaqu liman qaruba wajruurtaan ku camal siinay wajruurta ayaynu ku camal inta kalena waynu u idmaarinay maadaama damiirunasbiya waa fadli waa laska gooyid manaba sidan maadana mawsuulaynu ka dhignay min alasmaai jaar iyo majruurka waxaan ka xaalaynanaa maada ama ma waxaan ka xaalayn karnaaba asifuhu damiirkeyga caaidkii waa go yahay oo waa hu weeyi wuxuu yidhi warfac rafci biwaabin wow ku rafci wansibana nasbi oo ku nasbi haddee ficilka nuununtawkiid la geliye maxaanu maalintii dawiyadaynu kitaabkii adabka dhigayna maxaanu nii waa bimahaabai icaada ficli maratan aaniya hadduu mutawkid khafiifiya hadduu mutawkid aqiila yahayna waa bimahaabai icaada ficli maratan aaniyata wa maratan aaliatan wansibana nabi oo nabi oo nabi bilalifi alifku nabi wajrur jar biyaain ya ku jar maa ay ayiladii ka ya ku jar asifu aan tilmaami doono ama aan cadayn doono hu maaga laka adigaan kuwa cadayn doono min alasma xaalata kwnihi kaainan min alasma xaalada uu kamid yaha maaga aan tilmaamaya maxay asmaada maaha afcaaliya wax waa asmaa wey min daka duin suxbatan abana wlfamu xayumiimu minhu bana min daka ay kaainu min daka madkuurkaa aan sifaynaya ayuu kamid ahaaday duu lafdiga duu xilima in abaana hadii uu muujiyo suxbatan hadii uu muujiyo abaana uu muujiyo haa suxbadaa uu uu noqdo dehe farfaxhu bilwaawi wansibhu billi wajrurhu bilya saasuu noqon wlfamu ay wadaalulfami kii famka tusinayana waa ka mid xayu wakti buu ka mid yahay daraf samaanaan ku ridno ama xayu makaan buu ka mid yahay almiimu miim baana ay infasala u soocmay huwa miim minhu daalulfamka uu ka soocmay wuxuu leeyahay asmaada la tirinaya ee wow iyo alif iyo ya lagu icraabayo waxaa kamida hu ayaa kamida marka dudaasi iyo famka wuxuu usoo horeysiiyey kuwa kale ee walaalahayn icraabaad kale ayaa ku banaan e iyaga icraab keliya ayaa ku banaan oo ay laazimayaan icraabkaasna waa maxay waa alicraabu bilxuruufi faqad iyaga xuruufun baa lagu icraabaya saxiix duu xarafun baa lagu icraabaya fuuna xarafun baa lagu icraabaya asmaado kale dib uu dhigay miya iyaga aqwaalo kale ayaa ku jira oo madhabyo kale ayaa ku jira laakiin labadan wuxuu usoo horumariyey iyaga in xaraf lagu icraabo ayaa caynoobaysaa saa darteed buu iyo famhe wuu usoo hormariyey markaa duu shuruud u gaaray leedahay kow an takuuna bimacnaa saaxiba waa inay tahay bimacnaa saaxib waa inay tahay bimacnaa saaxib waa inay tahay bimacnaa saaxib haddii ay noqon weydo dee waxay kaa noqon duudii raaci ya bimacna ladiidaan jirta soo ma garanaysaan fa ima kiraaman muusiruuna laqiituhum fa xasbiya min duu cindahumaa kafaaniya taasa kaa noqonayo waa tii reer tayi weeye bimacna aladii bay noqon bimacna aladii ayay iyadu noqonaysaayoo xaalatu rafca iyo xaalatu nasbiya xaalatu jarba wow baa loo laazimi jira soo maan jir saasay ahayd jaanii duuqaama waraaitu duuqaama marartu biduuqaama wa allaa yusahara waa inaan la taskiirin waa inaan he la taskiirin oo aan la odhan duwayun xarakadahir ala icraabi waayah wa an takuna limufradin mudakarin mufrad mudakarana waa inay usugnaatay haddee mufrada muanaa ay usugnaatayna xaraka daahir ala icraabi sida dawaatu oo kale dawaatu hadday kaa noqoto de gabar bay ku dhacaysaa moogta mufrad mudakara wayna ku dhacdo du wayna saa u shardi marka laga helo iyada xuruufun baa la icraabaya wax kale la icraabi maayo fan inoo yimiday isagana saddex shardi baa loo shardiya an takuna khaaliyatan min almiim sheekh wayna miim ka maran tahay haddee ku jirto ka xaraka daahira la craabaya hada famun waraaytu faman oo marartu bifamin sheekhaabay noo sheegay muxuu ku yidhi walfamu xayu miimu minhu baana buu ku yidhi shardiga labaad allaa yudaafa ila lya ya waa inaan loo idaafayn haddee ya loo idaafayo yada loo yaqaano ya mutakalimka maxaa dhacaya xaraka muqadara la craabi wa allaa tujmaca waa inaan la jamcino afwaahiyo waxaana waa inaan la odhan xaraka daahira markaana la craabi xaraka daahira ayaa markaana la craabaya ka soco min daaka waa khabar soo taqadumay duuna waa maxay waa mubtadihii oo muahara insuxbatan insuxbatan suxbatan waxay mafcuulu tahay ficil u fasirayo abaanadani marka abaana waa maxay waa mufasir ficilka mufasirka ee la fasirayo ee la cadaynayo ayaa ficlu shardigii noqonaya kaasi ayaa noqonaya maxay ficlu shardigii kaasaa noqonaya walfamuna afkii maaha walfamu famkii saanid ku daysid maaha waxa fiican lamiin baa iminka ku jira walfamu ay wadaalulfami kii afka tusinayey oo af fuute kelmada fuuya almiimna waa mubtada baana waa ficil maadi faacilkina waa huwa jumladaasaa khabaru noqonaysa maxay almiimda khabaru noqonaysa waayo lianna adaata shardi laa yaliiha ilaa ficlun daahirun aw muqadarun horaynuu so dhigan in imruun halaka xagga hore noogusoo noqno ay noogu soo noqotay min daaka ay kaainu min daaka madkuurkaagan aan tilmaamayna ayuu ka mid ahaaday duu lafdiga duu in abaana haddii uu caddeeyo ay huwa duu suxbatan suxba hadii uu cadeeyo abaana u cadeeyahaa suxbada wadaawlfamu ay wadaalulfami kii famka tusinayena waa ka mid xayu makaan ayuu ka mid yahay almiimu baana ay infasala u soomay huwa miim minhu daalulfamka u ka soomay waa basiid abun akun xamun kadaaka wahan wanaqsu fi hada alakhiiri axsanu abun abun abun abun akun wa akun iyo akun xamun wa xamun iyo xamun wahanun iyo hanun kadaakay kainu kadaaka madkuurkaa la sheegay bay lamid xukunka waxay kala mid yihiin maxay fu iyo duu ayay la mid yihiino dee wowna waa lagu rafci alifna waa lagu nasbiya anahe waa lagu jeri wa naqsu nuqsaamin fii haadaa kan la nuqsaamiyo alakhiiri ah ka dambe ama kan alakhiiri ee ah dambe oan sifayno ayaa axsanu ah wanaag badan min alitmaami dhammaystirkana ka wanaag badan maxaa u cunansiiyey abu waa mubtade waana macrifo maxaa u cunansiiyey lishuhratihi laa yaxtaaju ilaa musawiqin waa caam abun abun kolka la dhaa wax ishkaala ah ku jira <laughs> ya lishuhratihi laa yaxtaaju ilaa musawiqin caambaha oo caambahay isaga iyo kuwa kale kusixiga asmaul khamsaani wax musawiqa u cunansiiya oo nakirinimadooda diidaya oo hor joogsan kara ma jiro waa caam shuhranimadooda ka awood badata yidhahdeen culimadu marka abun waa iska mubtade abun wa akhun wa xamun kadaaka wahanun wanaqsu fii hada alakhiiri axsanu wuxuu ku tilmaamaya soco weliba wayanduru waa naadiroobi ay huwa annaqsu naqsigii waa naadiroobi fii abin abin dhexdeeda ayuu ku naadiroobi wataaliyeyhi abin labada la xidhiida dhexdoodana waa ku naadiroobi wa qasruhaa asmaa'adan qasrinteeda ayaa ashharu ka caansan min naqsihina nuqsaamintooda maxaa ka caansan in qasri laga dhiga ayaa ka caansan wuxuu ku leeyahay abun iyo ahun iyo hanunna waxay la mid yihiin fu iyo duubay la mid yihiin oo xaggii xukunka waa kala mid weeyi waa intaa laakiin maxay ku kala duwan yihiin iyo duu maxaa iyagay laazim ahayeen in lagu icraabo ya xuruufdhade iyaga in xuruuf lagu eraab ayaa laazim ahayd walidaalika ayuu qadamahuma usoo hormariyey labadooda laakiin abun iyo akhun iyo xamun iyo hamun intana si labaa loo qaybin abun iyo akhun iyo xamun wada gaaray marayaan hanunna meel gaaray haysataa waayahay abun iyo akhun iyo xamun wuxuu ku yidhi wa fii abin wataaliyayhi yanduru wa qasruha min naqsihina ashharu abin iyo labada kuxiga labada kuxiga waa kuwe waa akhya iyo xamka dhade akhya xamka meenayn waxa naadir noqonayo buu yidhi maxay xukun naadir ah in lagu icraabo naqsi naqsigu waa maxay waa in laamtii la xadfo xarafka u dambeeya in la xadfo icraabkana laga dhigo caynta dusheeda icraabkana la saaro caynta dusheeda waaya laakiin naqsigaasi wuxuu caan ku yahay oo wanaag badan yahay oo itmaamku ka wanaag badan yahay hanka dhexdiisa marka han labaa ku banaan in aynu ku icraabno naqsi iyo inaynu ku icraabno itmaam labadaasa isaga ku banaan itmaamku waa laga wanaag badan yahay waa banaanyo waa jaais laakiin waa naadir hadda mayla socdaan itmaamka kelmadda han waa jaaiz laakiin waa naadir waa qaliil weeyaan aad buu u yaryahay inaad tirahdid maxay haadaa hanuugu kani waa shaygiisii oo han saddex arrimood baa loo isticmaalayo asmaa lajnaas way ku dhacdaa waxaa kaloo loo isticmaalaa cama yustabaxu dikruhu wax in la caddeeyohe la dhibsanayo wa canilfarji khaasatanna waa lagaga xikaayoodaaba saddexdaa meelood bay ku marka waxaad odhanaysaa haadaa hanuugu kani waa shaygiisii wara'aytu hanaahu shaygiisii baan arkay wamarartu wanadartu ilaa hanihidhad wanadartu ilaa hanihi shaygiisii baan eegay haye maxaynu ku icraabnay itmaam dhade mayna itmaam hayn xuruuf baynu ku icraabnay waa sax itmaamkaasi waa jaais laakinahu qaliilu jiddan aad buu u yaryahay walidaalika waxaa inkire sheekha loo yaqaano alfara waaba inkiraba itmaamka itmaamku maba banaano buu yidhi itmaamku kelimatu han kumama banaana bu isagu laakiin waxaa loo xujaysanayaa xikaayatu sibawey sibaweyhi baa soo xikaayooday oo arkay inay jirto waman xafida xujatun calaa man lam yaxfad qofka xaafidka ee wax xifdisanina wuxuu xujo ku yahay xifdisanayn de adu mabahayside iska fadhiisa laodhanaya manasa adu mabahayside sheekh iska nasaa laodhanaya marka itmaamkaasi waa luqa jaais kua ah, waa yar tahay kale oo inoo banaa naqsi naqsi waa maxay xarakaadka daahirkaa ah xaraka daahira inaynu ku er, icraabno oo nuunta dusheeda ka muuqata wowgii ayaa laga jaraya xarakadiina halkaynu ka muujinana nuuntaynu ka muujinana maxaynu odhananaa haada hanu zaydin wara'aytu hana zaydin wanadartu ilaa hani zaydin saxiix walala labadaasa markaa isaga ku bannaan maxaana axsan ah ya alitmaamu wanaqsu ayuhuma axsan annaqsu ayaa axsan ah ma daliil wanaqsu fii hada alakhiiri axsanuhu udaliilada daliil kala raadinaysa waaya waxaad ka warantaa abin iyo taaliyey abin iyo taaliyey isaga ka waran abin iyo taaliyeyhii saddex iyaga luqaa ku banaan saddex luqo ayaa iyaga ku banaan saddexda luqo waa maxay inaynu itmaam ka dhigno xuruuftii aynu ku icraabno aad taqaaneen xuruuftii naqaanay inaynu ku icraabno aynu maxayn idhaahno dee abuuhu soma garanaysid iyo akhuuhi saa inaanu nidhaahno oo xaalatu rafcana wowgii xaalatu nasmaha aliftii xaalatu jirna yadii iyo inaynu naqsi ku ridno aliftii baynu goynaynaa wawdiina waynu goynaynaa yadiina waynu goynaynaa xarakaadkii waxaanu ka dhiganaa xaraka daahir ah oo halkee ka muuqata calal baai abka wa calal khaai akha wa calal miimi xamka haada abuhu wa akuuhu وxamha وraأytu abahu وأkhahu وxamha وmarartu babihi وakihi xamiha waana qowlka shaacirka aynu ku qaadanay mutamimadaynu ku marnay biabihi اqtada adiyu fi اlkarm biabihi اqtada cadiyu fi اlkarm wman yushaabih aabahu fama dalm biabihi اqtada cadiyu fi اlkarm cadi bn xaatim aabihi ayuu xagga deeqsinimada kaga dayday wman yushaabih aabahu fama dalm aabihii ninka shabah u ekaadaana dee gardarran musameyn iyo dulmi ya oba loo baahan yahay sooma waaya maxalushaahidka maad garanaysaan biabihi ya biabihi xarfu jar maynahayn bado abkii buu jiray muxuuna ku jiray kasra xaraka daahir haatee biabihi mu yidhi ma odhan yadii uu iska jaray halkaas saa ku jiray waman yushaabih abada dambana xaalatunisbay joogtaa mayna mafcuulayn ya muxuu sameeyey abaa mu yidhi uu ka jaray markaa xaraka maxaa lagu craabay aahir ayaa lagu raabay xaraka aahira ayaa lagu craabay laakiin luqadani waa luqa naadira ab iyo labada ku xigaba ee ah iyo xam ah luqa naadir ku ah wey waa ka ku yidhi wa fii abin wataaliyeyhi yandurbu ku yidhi waa naadir wey waa yahay oo naqsigaasaa naadir luqada kale ee abin iyo labada ku xiga u banaani waa in alif loo laazimo rafcan wa nasban wa jaran alif baa loo laazimaya haadaa abaahu aaahu haye amha waraaytu abaahu aaahu amha marartu biabaahu aaahu amha taasina waa biidkii aynu ku marnay isagana mutamimada ina abaaha wa abaa abaaha qad balaga fi lmajdi gaayataha ina abaaha aabaheed wa abaa abaaha aabaheed aabihii qad balagaa waxay gaadheen labadoodaasi fi lmajdi sharafta haayatahaa labadeedii yool bilowgii iyo dhammaadba way ka gaadheenba iyo intii udhexaysabade de halkii bilow waayahdi halkay ku dhamaanaysaba ay gaadheen dhexdiina maxaad u malayd ya way ku hoortay maxalushaahidka eega ina abaaha ina abaaha ina waa tansib isma wa tarfac lkhabar abaaha mina ismiyadi caadiyan iminka waa maxay in maxay lagu rafciye ahayd ya ini maxay tansib isma wa tarfacu lkhabar waa sax iminka sooma abaa de maxaa lagu nasbiyey alif baa lagu nasbiyey abaa abaaha abaa abaaha abaadan halkaynu ku cadafnay abkaa hore waa caadi ka dambamna mudaafileeyaan muxuu u laazimay wa abaa abayha inu idhaamaynn l <laughs> waa xaalatujar ka dambe mu odhan de muxuu laazimay de alif buu u laazimay alif buu u laazimay mid daliilkan inagu ku sugan yahay oo filmajdi haayataaha filmajdi haayatayha baynu idhaamayn ha musanaha maxaa lagu nasbiya ya ya soo ma aayataha bu isagana haayataha musanahana culimada qaarkood ba alif laazima moogta daliilka labaadna beydkan waa ku jira labada daliil bay ku jiraan asmaaulkhamsiyo alif loo laazimay iyo musanihiyo alif loo laazimay labaduba waa ay ku jiraan waayahay wanaqsu fi hada alakhiiri haadaadaasi fiidaas xarfujara haadaa ismishaarahaasi alakhiirida ka dambaysa laba wej ku banaan cadfu bayaan in laga dhigo calaa ra'yi bni maalikin mar ma soo celin doono iska xifdiya iyo inaynu naxti ka dhigno calaa ra'yi bni xaajibin haddii lagu dhado ismi ishaaraan waxa ka dambeeya waa cadfu bayaan qaba waa madhabke madhabu man madhabu ibnu malikin dade hadday tirado waa cadfu bayaan hadday waa nac tira madhabu man ibnu xaaj wey ma so celin doono iska xifdiya ismi ishaaraan waxa ka dambeeya mar cadfu bayaan mu noqda yaa qabade ima maalik baa qaba mee nacti buu noqdaa yaa qaba ibnu xaaji baa qaba soo basiid ma abun abun aun aun iyo aun xamun xamun iyo xamun hanun iyo hanun kadaaka ikaainu kadaaka madkuurkaa lato madkuurkaasina mid yihi wey wa naqsu nuqsaamin fii haada kan la nuqsaamiyo alakhiiri ah kan dambe ama kan alakhiiri ee ah dambe axsanu naqsigaasi isaga ayaa ka wanaag badan min alitmaami dhamaystirka isaga ayaa ka wanaag badan wa fii abina wayandur waa naadiroobaya ay huwa naqsigii waa naadiroobaya fii abin abin dhexdeeda ayuu ku naadiroobaya iyo wataaliyahi abin labada la xidhiira dhexdiisa ayuu ku naadiroobaya waa naadirba wuu yaryahay wey wa qasruhaa haadiyo ku dhacasa asmaadin bay ku dhacasa min naqsi hina ku dhacasa asmaadin bay ku dhacsaa mar mufrid buu ku riday oo haaya marna hinna buu ku riday oo jama waa iska sax waa iska sax wey jaaza wajaaza jaaza wajaaza inkastoo haada waxaa lagu ridaa jamculkatraha hinnadana waxaa lagu ridaa ay leeyihin jamculqilaha wa qasruhaa asmaadan qasrinteeda ayaa ashharu ka caansan min naqsihinna nuqsaamintooda iyada ayaa ka caansan marka asharkaasi waa ismu tafdiil soma ismu tafdiilka minta iyo majruurkeedu may ka soo hormaraan mise kama soo hormaraan rayuljumhuur ma banaano eh, jumhuurtu way manciyaan lakin ina maali waa iska ogolyahay ina maalige waa iska ogolyahay washardu alicraabi an yudafna la lilyaka jaa akhuwa bi kada ctila wa shardu da kan shardigiisa alicraabi ah kan alicraabi ah icraabka iminkumaan sheegaya de an yudafna ay idaafatuhuna in loo idaafeeyo weyi lisaa'ir asmaai asmaada oo dhan mudhariha wa mudmarihaaba la lilya lakin ya waa inaan loo idaafayn wadaalika tusaalihii kaja waxaa yimiday akhuu abiika aabbaha walaalkii ayaa yimiday dactilain xaaloya mid isisarraysiin u saaxiib ah halkan wuxuu ku tilmaamayaa asmaalkusu shuruud bu iska leeya soma shuruud caama iyo shuruud khaasaa jirta soma ya intunbu tilmaamaya shuruudda caamki maxay ahayd eega u oo kale iyo fam oo kale shuruud gaarayn usoo dhignay iyaga oo fam waana miim ka maran tahay duna bimacnaa saaxib waa inuu yahay wa an yudaafa ila ismi jinsin dhaahirin hayri wasfina waa inuu yahay labadaa shartu gaar u lahaa sooma saddex shardina waa inaga ka dhignay famida saddex shardi baa waan sheegnay waan sii tabsiidinay afarna waa caam ko sheekhaa inoo sheegay laba labana ibnu caqiilkaa ku daraya labana he ibnu caqiilka ayaa ku daraya ka shanaadna wuu ka tegay ibnu caqiilna labadu sheekhu sheegay waa maxay an yudafna waa in la idaafeeyo shardiga koobaad an takuna mudaafa waa inay mudaafa tahay hadday mudaafa ka warrama walahu ahun aw ukhtun xaraka daahira la craabaya xaraka daahira ayaa la craabaya shardiga labaad idaafadaasi an takuna ligayri ya mutakalim ya mutakalim waxaan ahayn waa in loo idaafeeyo hada abu zaydin wa akuuhu wa xamuuhu waa in saa la dha haddee ka waran ya mutakalim loo idaafeeyo maxaa la craabaya xaraka muqadar ah limunaasaba qabla ya mutakalim laba shardina ibnu caqiilka ku dara mukabara waa inay tahay hadday musaqara noqoto ka waran hada ubayu zaydin waduwayu maalin haddii saa kaa noqoto la taskhiiriyo nin maxaa ku marnay maxay noqonaysa xaraka daahir la icraabaya shardiga afraad an takuna mufrada waa inay mufrada tahay haddee la jamciyo jimcu dakar saalim ka waran icraabkii jimcu dakar saalim baad icraabi haddee la tasniyeeyo ka waran icraabkii tasniyadaad icraabi haddee jamcu tafsiir ka dhigtid ka waran dee xaraka daahiraad icraabi inama almu'minuuna ikhwa fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana xaraka daahiraad iska icraabisa markaana xabaddow ka teg waa ti yaw nisbadii abawiyun haddaad tirahdo yaw nisbaad gelisidna maxay noqonaysaa iyadana xaraka daahirad icraabasa waaba intaa de asmaul khamsa ilaa kutubta hore kuso baratay wa shardu dha kan shardigiisa kan alicraabi ee icraabka ah ya labadii un baa ku banaan ra'y ibnu malik iyo ray ibnu xaajib an yudafna antana masteriyaa moogta yudafna master laga dhalaalinaya an yudafna ay idaafatuhuna utiirintooda weeyi lisaa'ir asmaai asmaado dhan loo tiiriyo mudharihaa keeda daahirka wa mudmariha iyo keeda mudmarka maxaa laga reebaya ladana caadifalan laa lya laakin ya waa inaan laga he ya waa inaan iyada loo idaafin yadun ka reeb yaduna damirkay kamid tahay sooma damirkana kaa keliya un baad ka reebaysa o ya mutakalimka wadalika tusaali ka ja waxa yimid akhuwa abika aabaha walaalkiiba yimid dactilaanisa saraysin xaalada uu saaxiib yahay akhuwa maxay imika faacil abwaab niyaaba maynayn hadhaada culimu jaa eg ja kasrintaas waa luqatun qaliila may waxaa loo xadfay lidaruura lidaruura ayaa loo xadfi lidaruura ayaa loo xadfi waayahay akuuna waa facilkeyga akhuu mudaaf abina mudaaf ileyh yada weeyaan niyaaba can ilkasra dana waa xaalo waa alali niyaaba can ilfatxa ma intiiba una kuu sheegin iyadoo marfuuc bidama iyadoo marfuuc bilwaawa iyada oo mansuub bilyaaya mansuub bilalifa iyadoo majruur bilyaaya intiiba kuu sheegay ictilaana waa masteru ictalaa yactalii ictilaaan darota nadmiguna uasdarota nadmigu qasri waxa gudaya halkaas maalkhamsiin ka soo sheekow irfaca rafci almuana muanaha rafci wa kilaa kilaana rafci bilalifi alifu rafci idaa waktigii rafci muanaha alifu rafci wusila lala xidhiiriyo huwa kilaagaa bimudmarin mudmar lala xidhiiriyo mudaafan xaale u yahay kilaagaas mid la idaafeeye ilaa dalika mudmaride mudmarkaa loo tiiriy kiltaa kiltaa kadaaka maskuurkaa lato inaani inaani wasnatani inatani yajriyaani way soconayaan jaryan socoso jaryigaaso ka jaryibnayni wabnatayni ibnayni ibnatayn socoshadooda watahlufu waxaa naaib noqon alyaai alyaauya baa wakiil noqon fii jamiiciha asmaadan dhammaanteed dhexdeeda alalifa bay wakiil ka noqon jaran wakta jarin bay wakiil noqon wanasban wakta nasbin bay wakiil noqon bacda fatxin fatxa dabadiibana wakiil noqon fatxaha waqad ulifa laogaaday ay wa fatxaa la ogaaday musan maxaad ahayd musan muxuu ahaan jiray lafdun daalun al nayn aw inatayn biyatin fi akhirihi saalixin litajriid wacadfu milihi almnta ajrin waay tacriifkiisa waa iska basida ilaa juuyi soo daba socday xukunkiisa ka waran yurfacu bilalif sooma maxay idin ma daliil tana u daliilinayo aafariin yurfac musanaf u daliilasa soo dul taaganba waayahay wa yunsabu wayujaru bilya tusaalihiisina de waa zaydan oo kale iyo zaydayni haddaba waxaa jirta wax loo yaqaano mulxaqaad kulu smin mucrabin ikhtalla fiihi sharطu min shuruuط اlmusanى wa kaana bisuuratihi kaana mulxaqan bihi fi اlcraabi ismi kasta oo mucrab ah oo uu ka dhigmay shardi shuruuda musanaha ka mid ah suuradii musanahana leh waxaynu haleeshinanaa maxay musanahaynu haleeshinanaa culimo xaggii icraabka musanaha ayaynu he kala mid dhigaynaa waana shan lafdi shantaa lafdi waa maxay sheekhaa inoo sheegay kila iyo kiltaa itnaan iyo itnataan iyo maasumiya haddaad inankaaga u bixisid maxamedan ama axmedan iyo zaydan iyo xasanayn iyo ya waxaaso dhan waa maxay maasumiya la dhade maasumiya la dhada hadaba mulxaqaadaasaa laba loo qaybin maxaa loo qaybin jiray wax bayduuni shardin ku haleela iyo wax mac shardin ku haleela kila iyo kiltaa sheekha inoo sheegay shuruud baa loo dhigaya shuruud loo dhigaya waa maxay an takuuna mudaafatan waa inay mudaafo noqoto mudaafahe waa inay noqoto waa haddee mudaafe noqon weyda ka warrama mudaafadaas weli waa in damiir loo idaafeeyo jaanii kilaahumaa wa kiltaahuma wara'aytu kilayhima wakiltayhima wamarartu bikilayhima wakiltayhima waa ina saa tiradi haddaad ismi daahir u idaafisid ka waran ya haddaad ismi daahir u idaafisid kila iyo kiltaa ka warrama culimo maxaa la eraabayaa xaraka muqadaraa cala alalif ya jaa'anii kila rajulayni wa kilta imra'atayni wara'aytu kilta aljannatayni aatadka kula aayadda qur'aanka xaraka halkaa la eraabaya sababtu waa maxay marka sababtu waxa weeyaan kila iyo kilta lafdi ahaan waa u mufrad macno ahaanna waa u muhanne walidaalika damiirka usoo noqonaya haddaad lafdiga eegtid mufrad baad ka dhigi haddaad macnaha eegtidna muhanaad ka dhigi eega aayadda quraanka eeg kilta aljannatayni aatat ukulaha maxaa laga dhigay mufrad baa laga dhigay maxaa la eegay lafdigaa la eegay haddaba eeg haddaad eegtid xaggii lafdiga oo damiiru tiirisid maxaad icraabaysaa kal muhana baad ka dhigto xuruufad icraabi haddaad ismi daahira u tiirisid maxaad icraabaysaa xarakaad icraabaysaa markaana maxaad eegtay xaggii de mufradnimada mufradnimada ayaad eegtay waxay noo timida itnaan iyo itnatan ama idaafe amaha idaafayn damiiru idaafe amaha u idaafayn iyagu biduuni shardin baa lagu haleeshiinaya maasumihiin isna waa biduuni shardin abyaad bay ku ururin jireen waxay odhan jireen wa alxaqu lmuhana khamsatan kila kiltaa wamaa sumiya wasna wasnata lakinahum fi lwalayn ishtarauu idaafatan ila damiiri faclaman wama siwaa haadayni jaa mulaa can taqyidi biladii qad cullia halkaas ka qoran doontaan insha alla intaasa kusoo ururasa qaarna shuruuddii un baa lagu xidhaya qaarna shuruuddii un baa laga sii deynaya dabarkii haddaba culimay asmaaulkhamsu wuxuu iska leeyahay ismigani shuruud buu iska leeyahay muxuu iska leeyahay shuruud buu iska leeyahay maya socotaan yaa xasuusan abiyaadi lagu kulmin jiray shuruudda shamsidiin musanaa shuruuddiisa sharطmuan an yakuna mucraba wamufrada munakara maa rukiba muwaafiqa fi lafdi wlmacnaa lahu mumaahilu lam yugni canhu ayruhu walam yakun kula walaa bacda walaa mustaqriqan fi nafyi niltal amala ilaahay idinkiihe ididiilada iyo waxaad rabtidaad gaadhid buu ku khatmay muanaha shuruuddiisa an yakuuna mucraban sheekh waa inuu mucrab yahay maxaa ku baxaya ya almabni falaa yusana almabniyu mabnigii lama musaneeyo oo sheekh waxaad ka warantaa dhani iyo ladhani latani iyo tani ya alfaaddaa ka waran fahiya hayatu siyaqin eh, mawducati limuhana walaysat muhanatan xaqiiqa suuradii muhanaha un bay leeda muhana xaqiiqiya maasha waa mebni bade asma ishaaro isma ishaaro muna mebni aan jira iyo ismiga mawsuul iyo xaggaasaan kuso marnay ilmumniyadan kuso baranay shardiga labaad wa an yakuuna mufradan waa inuu mufrad yahay falaa yusana almusana walaa aljamcu lmudakar saalim jamcu mudakar saalim baan sii ayaan tasniyeynaya dadre ka hor ma jirto de musanaan sii tasniyeynaya ka hor ma jirto waa inuu mufrad yahay waxaana tasniyeynaysaad labada ka dhigaysaa horta waa inuu mufrad yahay sheekh shardiga saddexaad munakaran waa inuu nakiro yahay <laughs> oo sadii zaydan tasniyeeya waaad samaynasa waaad ohanaysaa marka hore waa la niyoonaya huyu nakiranima la niyoonaya ismalin nakriya saii walala walijli dalika haddaed macrifadiisa doontidu adiga algelinaya azaydani labadiisa yadaynu isla garanayn haddaad doonaysa inuu nakiradun sii ahaadana jaa zaydani iska dhade labadii zayd ba lama garanaya de saxiix walala marka marka hore waa la niyoonaya nakiranimo oo shuyuuc oo cidgaari inayna lahaynade kolkaasa la tafniyeynaya shardiga afraad ma rukiba cadamu tarkiib meesha tarkiib waa inaanu jirin tarkiibkan waa kala diidaya mad garanaysin tarkiibkii masjigaha sida siiba weyhi iyo baclaba ka iyo xadramawtiya kuwa iyo tarkiibkii isnaadiga sida jaadal xaq oo kale kuwaasa la diidaya iyaga lama tasniyeeyo amaa tarkiibka loo yaqaano tarkiibka idaafiga sida cabdilaahi oo kale he juska hora isaga lehe juska horaa he he la tasniyeeya isaga de manahan ya jaa cabdallahi baad iska odhanaysaa jaa cabdalla ja cabdaani lilahi ba ahdo dee adinkaa juriim kuso bartay wii la jarjaray waayahay muwaafiqan fi lafdi muwaafiqan fi lafdi waa maxay itifaaqu lafdi meesha waa inuu yaalo labadan shayaad isku tatniyeynaysid alfaadood waa ina isku mid tahay abun iyo umun ka waran ood abawaan iska tirahdid hada huwa min baab ile ataqliib haska soconune ibnu cuthaymin wuxuu odhan jiray ha soconune waxaad samaysaa sharciisa jurmiga abawaan markaad aragtid horta qofkan ku weydiiye weydii war maxaad uga jeedaadhe ma taniyatu abin wa uminba markaa mulaq bu kaa noqon mota oo min baabi takliiba mise waa ab iyo ab laisku geeye oo masne xaqiiqi markaana noqonaya markaa mar kasta horta waa laistajiyaya lama si jeedoon horta waa laga fiirsadaa muwaafiqan fi lafdi walmacnaana waa maxay itifaaqulmacnaana meesha waa inuu jiro itifaaqulmacnaana waa maxay labadan shay isku taniyanta waa ina isku mid yihiin alcaynaani imika ka hor ya caynaan de cayn macaani badan bay leedahay mid warta turturasa midno ishan kugu taalaba ishan kugu taal iyo biyaa socdood isku tankniyanasa ka hor macnahoogi ma isku midba maya wey kolkaa macnaana waa inu jiro lahu mumaailun waa maxay an yakuna lahu nadiirun fi lwujuud addunyada dusheeda wax lamidi waa inu jiro cadeedda ma tatniye iyo dayixiyo dee mid labaadba muu leeyahy horta ya cadeed labaad ma jirtaa iyo dayax labaad waa maya soo ma nadiir waa inu ku leeyahay addunyada dusheeda shardiga afraad shardiga u dambeeya cadamu istiqnaai taniyatihi bitaniyati hayrihi taniyadii isaga aad taniyeyn lahayd taniye wax kale waa inaanad kaga maarmin sawaaun iminka ma taniyeen ya sawaaun iminka ma taniyeyn ya sawaaayni maad oran sawaaun maxaa lagaga eqdoomaa siyaani taniyatu siyin siyin baa lagu taniyeeyaa siyaani eeg bal bacdun weligaa maarata bacdan weliga lama tasniyo maxaa lagaga kaaftoomay juz un baa lagaga kaaftoomay juz ahan baad iska odhanaysa bal waxaad ka warantaa alaaatun ka waran iyo alaaatun alaaatun bal tasniye ya sitatin baa lagaga kaaftoomaya inaad alaaa tasniyeysid amaaniye ayaad kaga kaaftoomaysaa inaad arbaca tasniyeysid lakin baytushaari ka agga hoose ma arkaysaan فyا رب in lm تجعل الحب بynna سواءyn فاجعل lي عlى xبha jلda majنun layl ninkii loodhan jiray wy wuxuu ihi فya رbi رbi in lam تجعل الحuba baynana xubiga jacalka haddii aanad ka dhigin dhexdayda sawaaayni mid siman fajcal lii calaa xulbiha jaldan aniga iga dhig mid jacaylkayga u dhabar adayga ile waa halis hadii kale sawaaayni buu tasniyey waa shaad wey waayo sawaaun lamama tasniyeeyaba waxa lagaga maarmay siyam baa lagaga kaaftooma bacduna lama taniyeeyo maxaa lagaga kaaftooma juzun baa lagaga kaaftooma kullina lama taniyeeyo kullina lama taniyeeyo axad iyo dayaar iyo kuwaana iyagana lama taniyeeyo kuwaana iyagana lama taniyeeyo shuruuddiisina intaasay kugu dhamaatay shuruuddii musanuhuna intaasay ku dhamatay wax adag maaha marka wuxuu yidhi marka irfaca rafci almusana musanaha rafci bilalifi alifu rafci musana maxaad ku rafcinaysaa alif wakilaa kilaana he alifku rafci xilima idaa bimudmarin idaa wusila xaggaa dambe geedi intaan waynu ka dheregsana markas soo noqonaysaa waayo idaa waa maxay waa daraf mutadaminun limacna shari caamilkiisu waa ayo yaa nasbinaya horta sheekh waa musnaf yaa nasbinaya horta ya ma jawaabka ma ficlo shardigaa nasbinaya mise jawaab shardiga ya wlashharu huwa athani jawaabka saasaa yaa ashhara idaa wusila marka lala xidhiyo alifkuna waa aliflidlaaq idaa wusila marka lala xidhiidhiyo huwa kilaagii bimudmarin mudmar marka lala xidhiidhiyo mudaafan xaaluu yahay kilaagii mid la idaafeeyey ilaa dalika almudmari damiirkaana loo idaafeeyey kiltaa kiltaana kadaaka madkuurkaasay lamid tahay inaani inaani wasnataani yo itnataani waa mubtada soo ma aragtaan yajriyaani labadaasi way soconayaan kabnayni wabnatayni xaala ay lamid yihiin waynu ka xaalayno yajriyaani alifteeda ama kabnayni wabnatayni waxaynu ka sifaynanaa maxay master go-an jaryan socosho jaryigaasoo ka jaryiibnayn wabnatayn sida ibnayn iyo ibnatayn u socdaan oo maxay macneegu ithnaan iyo ithnatan waa mulxaq eh waxay la icraab noqonayaan ibnayn eh, ibnayn iyo ibnatayn oo iyagu musana xaqiiqiya labadaa musana xaqiiqa si aad u icraabasid baad iyagana u icraabaysaa warwarku macdo wa takhlufu waxa wakiil noqonaya alyaa waa qasriye bidaruura alyaa yadi baa wakiil noqon fii jamiiciha asnaadan dhammaanteed bay wakiil ka noqon alalifi alifbay wakiil ka noqonaysaa xilli made jaran wakta jarin darafnimaa iskaga nasbinana wa nasban wakta nasbin labadaa goor ayay aliftiha ayay yadii aliftiha wakiil ka noqonaysaa bacda fatxin fatxa dabadi fatxaha oo qad ulifa la ogaada huwa fatxa fatxaanuna dabooda halka lagu so ogaada horta ya fatxa dabadi bu ku yiri fatxa dabadi ayay weliba naaib noqonaysaa bu ku yiri yadii halkee lagu so ogaaday ya halkee makitaakaad horogrogeysin ya meel foga teginay waxaan ku soo ogaanay xaalat rafca zaydani markaynu lahayn alifka maxaa ka horeya dee fatxadan meel kale kama iman wuxuu ku leeyahay fatxadii ad taqaanay alifka ka horeysay sideedii u daa'iya un dabadhig <laughs> meel kale aad raadinina fatxadii alifka ka horey zayda ahayd un iminkana ya dabadhig zaydayni aamilkubaad ku kala garanaysa xaalatu nasbiyo xaalatu jar wa takhlifu waxa wakiil noqoni alyaa yadi baa wakiil noqon fi jamiiciha asmaadan dhammaantood dhexdooda ayay wakiil noqon alalifa alifta ayay wakiil ka noqoni waa mafcuulkeegii jaran wakta jarin bay wakiil noqon darafnima iskaga nasbinay wa nasban wakta nasbin bacda fatxin fatxa dabadii bayna wakiil noqon fatxaasoo qad ulifa la ogaaday huwa fatxa wallahu aclam subxaanaka allahumma bihamdika ashhadu an laa ilaha illa anta